رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب إمامة الأعمى walcabdi waalmawla meeshaasaan joognaan u malaynaya sooma wuxuu baabu yahay indhoolka ruuxa aan indhaha lahayn ee imaamnimadiisa iyo addoonka imaamnimadiisa iyo mowlaha imaamnimadiisa mowlaha waxaa laga wadaa ruuxa addoon ahaan jiray oo la xoreeyey asalkiisu addoonnimo ka soo jeeda laakiin addoonnimadii laga saaray oo la xoreeyey baa mawlaa la yidhaahda sayidkana waa lagu itlaaqaa mawlaa min aclaa waa adnaa labada waa la dhahaa laakiin hadda waxaa laga wadaa addoonka la xoreeyey masaladu waxay tahay maadaama lagu dhex jiray yaa imaam noqon kara ruuxaan indho lahayna wax arkaynin oo indhool ah ma noqon karaa dadka ma tujin karaa addoon la leeyahay isaguna dadka ma tujin karaa addoon la xoreeyey addoon ahaan jira laakiin la xoreeyey oo mawlo ah isaguna dadka ma tujin karaa masaaishaas waa can anasin radia allahu tacaala canhu ana annabiya sala allahu calayhi waaalihi wasalam nabigu istakhlafa waxa uu uga tegay magaalada xilkeeda istakhlafa wuxuu mas-uuliyadda uga tegay ibna ummi maktuum cala almadiinati madiine korkeeda ayuu khaliif uga dhigay istakhlafka waxaa la yidhaahdaa marka xilka ee cid kaaga dambaysa aada samayso oo intaad ka maqan tahay sii haysa saasaa laga wadaa istakhlafa nebigu sal lla alay wasalam ibna ummi maktuum cala almadiinati madiine ayuu mas-uuliyaddeeda iyo maamulkeeda u dhiibay maratayni laba gowr yusallii xaal uu yacnii intuu ka maqan yahay inuu sii maamulo waay yusallii xaaluu tujinayo bihim dadka tujinayo walxaal huwa isagu acmaa uu yahay nin indhala rawaa waxaa wariyey axmed wa abu daawuud waxaa saxiixiyey ibnu xibbaan wakadalika sheekh albani shawaahidna wuu leeyahay xadiidka ibni ummi maktuum waa ninkan soo marnay oo ninkii saxaabiga ahaayee ay ku soo degta weeye sababtiisa cabasa watawallaa ay ku timid waay marka nin dhala' buu ahaa nebigu sal alla alay wasalam markuu duulaan u baxayo magaalada uu wakhti ka maqnaanayo raggii uu magaalada mas-uuliyaddeediiyo xilkeeda kaga sii tegi jiray buu ka mid ahaa dabcan haddii magaalada mas-uuliyaddeeda iyo maamulkeeda lagaga sii tago asagaa dadka tujinaya leanna ninka mas-uulka meesha ka ah ayaa dadkana salaadda tujin jiray nebigu intuu joogo isagaa ummadda u ahaa ee madax u ahaa isagaana salaadooda tujin jiray wakadalika khulafadii uga dambaysay xilka abuubakar intuu hayay isagaa dadka tujinaya cumar kadalik marka markuu khaliifku tago ninka meesha uu kaga tago ayaa booskii galayoo dadka salaada sii tujinaya isagoo indhala buu marka salaada dadka tujin jiray ayib wacan maxamuud ibni rabiic ana citbaan ibni maalik citbaan maalik ninka la yidhaah kaana wuxuu ahaa ya yaummu mid tujiyo qowmahu tolkiibuu tujin jiray wa huwa acma isagoo indhala isagoo indhala buu tolkii iyo xaafadday degaan buu imaam u ahaa wa annahu citbaan qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow innahaa takuunu waxaa ahaata innahaa qise takuunu waxaa ahaata aldulmatu mugdiga waasaylu iyo daadad iyo daadka waxaa ahaada yacni waxaa dhacawey xilli gudcur ah iyo daad baa jiraya wa ana aniguna rajulun nin baan ahay dariiru lbasari oo indhala oo araggiisu dhiban yahay waxba arkaynin macnaha ee fa tuko yaa rasuul allah rasuulka ilaahi fii beytii gurigayga dhexdiisa xaaluu ka mid yahay makaanan meel iigu tuko meel gurigayga dhexdiisa iigu tuko attakhiduhu meeshaasoon ka dhigto musallan meelaan ku tukado yacni gurigayga dhexdiisa meel ka mida ku tuko meeshaa iyada ah si aan uga dhigto meel aan salaadaha meel aan salaadaha ku tukado oo mawlacaan uga dhigto macnaha fa jaa'ahu waxaa u yimid rasuulullahi baa u yimid sala allahu calayhi waalihi wasalam fa qaala markaasaa wuxuu yidhi ayna xaggeebaa tuxibu jeceshahay an usalliya inaan ku tukado xaggee gurigaaga ka xaggee ayb fa ashaara markaasuu tilmaamay ilaa makaanin meel xaggii oo filbeyti guriga dhexdiisa meel guriga ka miduu farta ku fiiqo yidhi halkan fasallaa markaasuu tukaday fiihi makaankii dhexdiisa rasuululahi baa ku tukaday sal ly waslam oo macnaha meeshiibuu ugu tukaday ra waxaa wariyey bihada allafdi lafdigan waxaa ku wariyey albukhaariyu waannasaa'iyu iyo nasaa-i baa ku wariyey ayib meeshaa marka meesha hadda laga deliishanayo waxa weeyaan kaana yaummu qowmahu tolkii ayuu tujin jiray oo imaam u ahaa wahuwa acma isagoo indhala ayb labada xadiidba waxaa loo deliishanayaa ruuxa indhahala ee aan wax arkaynin inuu imaam noqon karo waxaa xoojinaya xadiistan soo marnay oo aan shardi ka dhigin ruuxa imaamka ah inuu wax arkahayo wax shardi aan ka dhigin oo ya-ummu lqawma aqra'uhum unbaa um la yidhi soo ma kooda qur-aanka ugu yaqaana ama ugu badiya ama ugu qur-aan badan baa layidhi hadduu indhoolku marka ugu qur-aan badan yahay isagaa gelaya aqra'uhum inuu indhalaa'i ahayna nas muxuu ahaayey indhala'aantaasi ku fogaynahayo imaamnimada kaga saaraya ma jiro nusuusta waa itlaaqday dhacdooyinkanna waaba dhaceenba xilligii nebiga sal alay slam iyagoo indhala inay dadka tujin jireen sidaasa ayay markaa raajix ku taha ku xoog badan tahay waana madhab jamaahiiri ahlilcilmi waaye culimmada jamaahiirtooda qado badankood qaar karaahaystay baa jira wacan ibni cumara radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi lamaa qadima markay soo galeen almuhaajiruuna dadkii soo hijrooday alwaluuna ee ugu horreeyey maka ka soo hijrooday madiine usoo hijray u horreeyey markay soo galeen nasaluu waxay degeen alcasabata meesha casaba la yidhaha mowdican ayay degeen oo biquba quba ku taalla Ah. ama mawdican xaal uu yahay casabadu meel oo biquba quba ku taala biqubaa'a yacni waxa weeyaan casabadu waa meel magaceed mawdican biqubaana waxay sii fasiraysaa casabada un casabadu meel un quba ka mida waay qubadu waa meeshan xaafaddan hadda masaajidku ku yaallo masjidu quba ee ay degi jireen reer bini camr halkaas weeye ayb lama qadima markay soo galeen almuhaajiruuna alawaluuna nazaluu waxay degeen alcasabata ayay degeen mowdican bay degeen oo biqubaaa quba ku taal qabla maqdami rasuulilahi sal lay wasalam intuusan nebigu soo gelin ile nebiga sal lay slam waa laga soo horiijirooday oo rabbigii baa u diiday markaa isagu inuu soo baxo sug baa layidhi laakiin intii isagu uu meesha joogay rag badan baa qaarna ardulxabasha u hijroodeen qaarna madiina usoo hijroodeen marka qoladaasuu ka hadlaya marka qabla maqdami rasuuli rasuulillahi sal ly slam rasuulku intuusan soo gelin kaana wuxuu ahaa ya'ummuhum mid uu tujiyo saxaabadaa soo horraysay ee muhaajiriintaa soo hormartay ee quba ag xaafadda degtay meesha casabo layidhahda degtay ya'ummuhum waxaa tujin jiray saalim baa tujin jiray mawlaa abi xudayfa abu xudayfa mawlihiisa ah abu xudayfa mawlihiisa ah ayib wa kaana wuxuu ahaa mawla yacni saalim akaruhum midkooda ugu badan buu ahaa qur'aanan xagga qur'aanka abu xudayfa waxaa la yidhahda muuse xoraynu isagu laakiin haweeri baa intay xoraysay bay ku wareejisay saasaa la yidhahda laakiin isagaa markii dambe mawlo uu ahaan jiray oo waa ninkii uu ku yimid xadiidkii ridaacu lkabiir nebigu reerkuu ka tirsanaa kadibna islaantii sahla ee uu qabi jiray abu xudayfa ayaa u timi nebiga sal ly slm markaasay ti rasuul ilaahi ow saalim waa nin weyn xaafaddana waa ku nooli hadda anigana ajnabi ahaan inaan ola dhaqmo dhib badan baa ku jira reer kale almaba lahaba reer u ka tirsanya markaasuu nebigu ku yidhi sal ly waslam ardiciihi taxrumii calayh nuuji buu ku yidhi nebigu sal lay wasalam xaaraan baad ka noqon yani maxram baad u noqoy markaas maanaa nin qisadaasi ninkay ku timid waay wa kaana wuxuu ahaa akaruhum midkooda ugu badan qur'aanan buu ahaa wa kaana waxaa ahaa fiihim saxaabadaa dhexdooda saxaabada uu tujinayo waxaa dhexdooda ahaa cumar bnu khaaab baa dhexdooda ahaa wa abuu salamata bnu cabdilasad baa dhexdooda ah saxaabadii hore odayaasha ahaa ee weliba quraysh ahaa ayaa ka mid ahaa ragguu tujin jiray saalim mawla abi xudayfa rawaxa wariya xadiidka albukhaariyu baa wariya abu daawuud xadiidkanna waxaa loo deliishan tarjamada qaybta ugu dambaysa oo ah imaamatu lmawlaa nin addoon ahaan jira addoonnimadii ka baxo xoroobay oo dadkii tujinaya saas macnaha weliba dadkuu tujinayo ay quraysh yihiin marka meesha waxaa ka muuqata eh, nasabnimo nasabnimo iyo dhalashadeedaa fiican iyo ninkani eh, addoon buu ahaan jiro waa waa addoonnimuu ka soo baxay ictibaar kuma laha imaamnimada salaada wax miisaan weyn ma laha mawaalida marba hadday muxuu ahaay ay ay ay masiye kula dheer yihiin oo ay kula dheer yihiin muxuu ahaay aqoon ama diin kula dheer yihiin de walba aqoontiisaa meel geynaysa waay haa anugu nasiib baan ahay oo nin nasab fiican baan ahay meel weyn ku geyn mayso ayib in allaha laa yadac liyarfac bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin xadiiskii cumar uu ku keena wey macna qisatanoo kale wa ibni abi mulaykata cubaydullahi bni cabdillahi bni abi mulayka la yidhahdaa taabici wey waxaa laga warinayaa annahum iyagu waa saxaabadii kaanuu waxay ahaayeen ya'tuuna kuwa u yimaada caaishata caaishay u imaan jireen biacla alwaadi togga meesha ugu koraysay ugu imaan jireen huwa isaga ayaa u imaan jiray huwa oo ibn abi mulayka ah huwa isaga iyo cubaydullaahi ibnu cumayr iyo walmuswar ibnu makhrama miswar ibnu makhrama iyo wanaasun kuwo kale kahiirun oo badan ah. yacni saxaabadii rag ka mid a iyo rag taabiciinoo isku jira baa caa'isho ku ugu imaan jiray biacla alwaadi waadigu waa waadi maka waay meeshiisa ugu korraysa xaafad koray deganayd bay ugu imaan jireen ayb fayaummuhum markaasuu imaam u noqon jiray waxaa imaam u noqon jiro tujin jiray abu camrin baa tujin jiray mawla caaisha biacla ah, alwaadi waadiga meesha u korsa yani madiine waayo maka maaha biacla alwaadi bay ugu imaan jireen huwa wa cubayd ibnu cumayr walmuswar ibnu makhrama wa naasun iyo dad kaiirun oo badan fayaummuhum markaa waxaa tujin jiray abu camrin baa tujin jiray mawla caaishata caaisha mawlaheeda ah ninay caaisha xoraysay oo abu camr dhihi jiray yaa xaafadda caaisha markay ugu tagaan yuu ku tujin jiro imaamu lagu noqon jira ragga iyaga wa abuu camrin abuu camranna abuu camarkaa iyaga tujinayana hulaamuhaa waa addoonkeedii xiina idin markaasna lam yuctaq lama xoraynin lam yactiq muuse xoroobin ama lam yuctaq lama xoraynin xornimo markaa ma qaadanin addoonkii caaishu ahaa guriguu joogay markii caaisho raggu u tagaanoo muxuu ahay danunbaa laga lahaa waa umulmuminiin ama waxbaa laga soo baranaya ama su-aalaa la weydiinaya dadkaa u tegey oo saxaabo iyo taabiciin isugu jira addoonkeedaa imaam u noqon jira addoonkeedaa imaam u noqon jira saas way macanaha oo weliba markaa aan xornimo qaadanin gadaal bay ka xoraysa rawa waxaa wariyey xadiidka ashaaficiyu baa wariyey fii musnadihi buu ku wariyey sanad xasanuu ku wariyey waxaa soo saaray aarka sidoo kale cabdurazaaq fi lmusanaf ibn abi shayba kadalika fi lmusanaf ibn mundir eh, fi lawsat waana aar aiixa wey aar saxiixa weeye aarkaas muxuu ahay caaisha waxaa sidaa ku tegey in uu addoonku dadka tujin karo oo imaam noqon karayo jumhuurtaa qaba wayna sharti ahayn ruuxa imaamku imaamnimadiisa asaxayso oo salaaddu gadaashiisa ku asaxayso inuu xor yahay sharti maaha xataa hadduu addoon yahay qur-aanka hagaajin karo oo salaaddiisu asaxayso in lagu daba xidhana waa asaxaysaa waxaa sidaa ku tegay asxaabu ra'yi abu xaniifa iyo thawri alimaamu shaafici axmed ibnu xambal iyo isxaaq ibnu rahwiya a'immadaasa madhabkaas maray waana sida xooga badanoo raajixa ah. waxaana laga faa'iidaysanayaa iطlaaqa nusuusta iyo cumuumkeeda nusuusta imaamnimada ka hadlaysta salaada wax nas oo dhahaya lama hayo addoon yuusan idin tujinin sifaatka nusuustu ilaaqday uun in laga helaa muhima ah fain kaanuu fi lqira'ati sawa'an faaclamhum bisunna inuu sifaatkaa la fiiriyo mooyaane laakiin addoonnimadiisa wax badani kuma xidhna sidaasaa aarku kutusaya waana sida raajix baabu maa jaaa wixii yimid buu baabu yahay fii imaamati alfaasiqi midka faasiqa imaamnimadiisa wixii ku yimid faasiqa waxaa la yidhaahdaa waa ruuxa dunuubta waaweyn aan ka dhowrsanin ma gaaloobin diinta kama bixin oo waa muslim laakiin dunuubta waaweyn iskama ilaaliyo ama waa khamriyo cab ama waa muxuu ahaaye walciyaadu billaahi zinada iyo waxaanu iska qastaa ama waa dhiigyo caboo dadku laayaa ama waa tuugoo dadku xadaa ama waa nin imaamoo madaxoo jaa'irahoo dadka aan cadaalad ku maamulin yacni waxaa la yidhahdaa fasaqa la dhaha waa faasiq faasiqa noocaasi salaadu gadaashiisa ma ku ansaxaysa oo khamriya cab baan lagu daba tukana waxaa la mida qaadiya cunka meelo badan bay imaam ka yihiin qaadiya cunka marka nin qaad cunahay ma ku daba tukanaynaa u ah. ama sigaar buuba cabbaaba masaajidkiina waa tujinaya salaaddu ma ku asaxaysa saas macana ama waxyaabaha kaleu ku jiraayo waa nin dagaalladaa qabiilka iyo waxaan ku dhex jiro oo dhaqaalaha bixiyo oo talada bixiyo oo ciidamadu markay baxayaan muxua u xirsi xidho oo muxuu ahaa yaasiinka saaro oo wabilahi towfiiq hawshaana qaybtiisu ka qaata oo dhiigagaa daadanayuu qaybkay marka wadaadka noocaasee imaamkaas ma lagu daba tukan karaa mise salaaddu gadaashiisa kuma asaxayso waxaa la mida kaa isaga ah mubtadica aan bidcadiisu diinta ka saarin bidca buu ku jiraa laakiin bidcadiisu bidcadaa laba nooca ah. bidca mukafira oo ruuxu diinta kaga baxayo iyo bidca hayru mukafira oo aan diinta lagaga baxayn bidaca mukafirkaee diinta lagaga baxayo mubtadica ku jiraayey kaa isaga lagu daba tukan maayo laakiin mubtadica bidcada aan gaalnimo gaadhsiisnayn ku jiraayey waa faasiq imaamnimadiisu marka waxay soo gelaysaa imaamatulfaasiq baabkeeday gelaysaa halkaas iyadana ku imaanaysa maana ayb can jaabirin radi allahu tacala canhu can اnabiy sal alay waslam nebiga wuxuu ka warin qaala nebigu inuu yidhi laa ta'ummanna yayna tujinin imra'atun haweeney rajulan nin yayna tujinin haweeney yaysan nin imaam u noqonin saas man ayib walaa acraabiyun xaalaad khaasaa ah laga soo reebiyo haweenaydu dadka gurigeeda jooga inay tujiso oo ragga ah gurigeeda ku nool haddii qur-aankii iyadu ay qur-aan aqoonin oo iyagu qur-aanka yaqaanaan way tujini markaa de iyagu qur-aanka baran waayeen waa inay imaam u noqoto xadiidka umu waraqaa loo daliishanaya oo laga yaaba inuu inoo yimaado laakiin asalku waxa weeyaan haweenay nin imaam uma noqon karto ayib laa ta'ummanna imra'atun haweenayyayna tujinin rajulanin walaa acraabiyun mid acraabaya yuusan tujinin muhaajiran nin soo hijrooday acraabta waxaa la yidhaahdaa waa dadka intay islaameen deegaamadoodii isaga noolahaa oo aan madiine u soo nebiga u imaanin sal alay waslam sax waa islaameen laakiin qabaa'ishii meelahay deganaayeen iyo xoolo dhaqadkoodiiyo baadiyahoodiiba isaga noolyihin ma soo hijroonin nin aan soo hijrooninoo acraabiya muhaajiri soo hijroodoo dhulkiisii iyo deegaankiisii ilaahay dartii uga soo tegay yuusan tujinin ayb walaa ya'ummanna yuusan imaam u noqonin faajirun mid faajiroo faasiqa ah. mu'minan mu'min saalixa yuusan imaam u noqonin faajir faasiqahoo dunuubta waaweyn sameeyo oon ka dhowrsanin yuusan ruux mu'minoo saalix oo hagaagsan yuusan imaamu noqonin tujinin ilaa an yaqharahu inuu qasba mooye bisultaanin awood inuu ku qasba mooye hadduu madaxdiiya oo isagii dowladdii ama awooddiiba haysta ama meeshaba guddoomiye ka uu ka hormaro kama goosan kartid markaa markaa awood baa meesha socota ilaa an yaqharahu bisultaan suldaankaasoo yakhaafu uu ka baqayo sayfahu seeftiisa uu ka baqayo ow amase sawtahu ama shaabuugiisa uu ka baqayo ah, ama inuu qoorta ku casayaad ka baqi ama intuu ku qabto inuu karbaashaad ka baqi waa inuuba taa kugu qasbid iyo muxuu ahaayey awood kuu isticmaalo mooyaane rawahu ibnu maaja baa wariyey xadiidkaa isaga xadiidkaasi waa daciif xadiidkaasi waa daciif ma sugna alimaamu albuusiri wuxuu leeyahay zayd ibnu caliy ibnu judcaan baa ku jira in la yidhaahdo iyo cabdullaahi bn muxamedin alcadawi labada ninba waa daciif isla sidaa waxaa u daciifiyey sheikhu اlalbani caleyh raxmat ullah labadaba hortood waxaa daciifiyey xadiidka alimaam albayhaqi iyo alimaam ibnu cabdilhaadi fi tanqiix buu isaguna ku daciifinaya wuxuu leeyahay xadiidkani waaba munkarba ma sugna xadiidku marka xadiidku ma sugna ayb an ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu uhi qala rasul lakin waxaa deliishanaya waxaa deliishanaya culimmada qabta in aynan intaa la soo sheegayba imaam isu noqon kar oo waxaa ka mid a baabkan hadda aan joogno faajirku inuusan imaam u noqon karin dad saalixiin ah ilaa inuuba madaxdii yahayoo markaa dee laga baqayo mooye ayib qolyaha qaba faajirku inuusan imaam noqonaynin baa deliishanaya waana ra'yi bacdu ahli اlcilmi ay qabaan way macnaha wacan ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu uhi qaala rasuulu sala allahu alayh waalih wasalam nebigu wuxuu idhi ijcaluu waxaad yeeshaan a'immatakum imaamyadiinna waxaad ka dhigtaan khiyaarakum akhyaartiinna ka dhiga imaamyada idin tujinaya akhyaartiinna ka dhiga dadkiina waan wanaagsanee diinta leh maxaa yeele fainnahum iyagu imaamyadu wafdukum waa wafdigiinnii fii ma baynakum wa bayna rabbikum idinkii rabbigii dhexdiinna wafdigii idiin dhexeeyey waay rawahu daara qutni baa wariyay yaani waxaa laga wadaa adiga markaad e, wafdi dirsanayso ama erga dirsanayso ergada iyo wafdigaad tirsanayso intaad heli karto ruuxa ugu fiican baa la diraa oo hawshaas aad u dirayso aad is leedahay wuu ugu fiican yahay xagga kartida ama aqoonta ama qabashada ama marka ninkan aad ilaahay u dirsanaysaan wafdiga idiina ergada ilaahay aad u dirsanaysaan nin xunoo faajirahoo ilaahayba muxuu ahay dunuub ka galay hadduu noqdo dee wafdigii idin matali lahaa maaha soo ma inahu wafdukum fii maa baynakum wa bayna rabbikum saasaa laga wadaa rawahu daara quطni baa wariyay kanina ma sugna oo waa daciif isagana xadiiskanina ma sugna sanadkiisa waxaa ku jirin la yidhaahdo sallaam ibnu sulaym almadaa'ini oo isagana daciifa sanadkiisa ku jira ma sugna isagana meel inaga dhig isla qolyahaas horaa deliishanayaen soo sheegnay wacan makxuul waxaa laga warina can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu calayh waalihi wasalam rasuulku wuxuu yidhi aljihaadu jihaad waajibun waa waajib calaykum korkiinnu waajib ku yahay maca kulli amiirin amiir kasta madax kasta nin kastoo madaxa inaad la jihaadaan ood raacdaan la jirankiisa inaad jihaadaan ood gaalada la dagaalankeeda u raacdaan oo idaan ka hadhin ka fallaagoobin aydaan garabkiisa ka bixin baa waajib idinku ah maca kulli amiirin amiir kasta waa lasii fasiray barran baari kaana ahaaya amiirkaasi ow amase faajiran ama faajir ahaaya ninkan madaxweynaha iyo dowladdu ama faajir ha ahaato dowlad xun ha noqoto oon gaaloobin macnaha ama dawlad oo saalix oo ilaahay ku xidhan ha noqoto laakiin fariidadan ay u taagantahoo dalka iyo diinta iyo dadka ay difaacayso iyo gaaladan ay la dagaalamayso ha kaga hadhina dawladdu waa faajir oo haddaad fujuurkeeda fiirsaan oo tidhahdaan balaayaa kugu dhacday haddaan gaalada ka celinno soo u nagu sii xoogaysan mayso haddaad garabkeeda ka baxdaan oo ka seexataan soo gaaladii intay ka adkaato dhulkii qabsan mayso ayib adigii ka hadhay ee seexday ma nabadgelaysaa marka diintii nabadgeli mayso oo dalkii nabadgeli maayo oo cerdigii nabadgeli maayo ilaan gaalaa qabsatay marka waxaa laga wadaa fujuurkooda iyo fasaadkooda iyo cadaalad xumadooda iyo diin xumadooda ayaa dhaanta gaalo dalka qabsata waa marka min irtikaab akhafi dararayn laba dhibaato midda fudud baa la qaataa saas wey macanaa calaa hada alasaas wey assalaan waa qaacida jirta way sharcan aljihaadu waajibun weeye calaykum korkiinna maca kulli amiirin amiir kasta la jiranki madax kasta ama nin kastoo mas-uula baran kaana ahaaya ow faajiran ahaaya wasalaatu salaadiina waajibatun waa waajib calaykum korkiinnaay waajib ku tahay khalfa kulli muslimin muslim kasta gadaashiisa in lagu tukado inaad ku tukataan baran kaana ahaaya muslimkaasi mid saalix oo wanaagsan ahaaya ow amase faajiran mid xun oo faasiq ahaaya wain camila haba sameeyo alkabaa'ira dunuubta waaweyn haba sameeye ah, marba haddii muslim uu yahay salaadiina tukanayo ku daba tukada ayib ama baari ha ahaado ama faajir ha ahaado dunuubta waaweyn ba haba sameeye rawahu abu daawuud baa wariyey wadaara quطniy baa wariyey bimacnaahu xadiidkaa ku macnaa buu wariyey ayib xadiidkaa macnihiisoo kale wariyey wa qaala daara quطni wuxuu yidhi xadiidka markuu wariyey makxuul ninka la yidhaahdo lam yalqa muusan la kulmin abaa hurayrata muusan la kulmin makxuul waa taabiciga xadiiska abu hurayre ka warinayo soo ma wuxuu yidhi abu hurayre maba uusan la kulmayba mayna is arkin maxaa meeshaa la dhihi karaa marka waa waa munqaic inqiaac baa sanadka ku jira sanadku waa kala go-an yahy saas daraaddeed xadiisku waa daciif cilladiisuna waa kaa uu imaam daara sheegay waay oo inqiaaca sanadkiisaa ma sugna isagana saas daraaddeed baa alimaam abu axmed alxaakim wuxuu leeyahay xadiidkani waaba munkar yani dacfi shadiidu tilmaamaya macna saddexdaa xadiid ee ku soo aroortay intuba ma sugna warkooda meel iska saamar wa can cabdilkariim bn qaala wuxuu ihi adragtu waxaan soo waxaan gaadhay oon soo haleelay cashratan toban oo min asxaabi الnabiy nebiga saxaabadiisa ka mida ayaan la kulmay kulluhum dhammaantoodna yusallii uu tukanayo khalfa a'immati اljawr madaxda jaa'iriinta ah ee dulmiga iyo cadaaladxumada dadka ku dhaqda gadaashooda mid walbo ka mida tobankaas saxaabada gadaashoodu ku tukan jira oo xaakimka jaa'irkii ama ummadda dulminaya ama sidiisaba faasiqu ah diin diin ahaan macnaa iska daciif ayib ra waxaa wariyey aarkan albukhaariyu bukhaari baa wariyey fii taariikhii buu ku wariyey aarkaasina waa daciif axaadiista uu ku keenay iyo aharka uu ku keenay kulligood ma sugnaa amaa ka mas'ale ahaan marka loo laabto saxaabada ridwaanullaahi calayhim iyo salafka agtooda waxaa muqarar ka ahayd oo camalkooda caan ka ahayd in imaamka faajirka ama faasiqa lagu daba tukado bal ijmaac bay ahayd agtooda inay ku daba tukadaan waxay ka sugan tahay cabdullahi bn mascuud radi allahu tacala canhu ardaa madaxda faajiriinta gadaashooda inuu ku tukan jiray bisanadin saxiix bay kaga sugan tahay cabdillaahi bni cumar radi allahu tacala canhu ardaa wuxuu ku daba tukan jiray xajaaj ibnu yuusuf isagiiyo saxaabo badan rag badanoo saxaabada xajaaj ibnu yuusuf waa ninkaad garanaysaan oo oo dhiigyacabka ah oo rag badan laayay oo weliba culimmo iyo akhyaarle ninkaasay ku daba tukan jireen oo dee amiir buu ahaa wakadalika xasan iyo xusein ibnay caliyin sanad saxiixa iyagana waxaa kaga sugan inay aamiturjawrka ku daba tukan jireen wa kadalika cuhmaan ibnu cafaan markii ay huwaarta nimankii kacdoonka waday ay isku hareereeyeen isagoo ku jira daartii khilaafada oo ay u diideen bixitaanka saxaabadii magaalada madiine joogay rag ka midaa u yimid markaasaa waxay yidhaahdeen imaamkii muslimiinta waxaana tujinaya nimankii magaalada qabsaday ee cumaan dili doona ee meelo badan iska soo urursaday baa magaalada qabsaday masaajidkii iyagaa haystoo tujinaya cumaan oo khaliifkii muslimiintana meel bay ku xanibeenoo isma dhaqaajin karo waardigay ka hayaan cumaan baa loo yimid marka waxaa layidhi nimankan fitna wadayaashayna tujinaya markaasaa wuxuu yidhi salaaddu nin walba gadaashiisu muslim waa ku asaxdaah ku daba tukada markii dambe waa nimanka dili doona waa cumaan radi allahu tacala canhu huwaarta marka madhabu salaf sidai a'imo badan ijmac ku guurinaya oo ka mid ah sheikhu islam ibnu taymiya caleyh raxmatullah aahaartun fara badanoo soo ururtay oon cid khilaafsan jirinna ay ku tusayso saxaabada iyo salafku waxay ku daba tukan jireen a'imatljawrka iyo dadka fasaqada ah way ku daba tukan jireen saas way macanaha xataa qaar ka mida ah oo muctaqadkoodu aad faasid u yahay madaxsi ahaa way isaga daba tukan jireen iyagoo ka cararaya inaysan muslimiinta kala jabinin oo furqa iyo balaayo ayna u horseedin sabab u noqonin waa ku daba tukan jireen xataa muxuu ahaayey xilligii cuثmaan ibnu cafaan ninkii la dhihi jiray waliid ibnu cuqba ayaa kuufa magaalada la yidhaahdo guddoomiye ka ah oo cumaan uga ahaa guddoomiye uga ah waliid ibnu cuqbana ninkii khamriye cabkaaba ilaaha samix marka isagoo khamraysan bu xataa marmarka qaarku salaadda gelin jiray ah, salaadda subax intuu geliyey muxuu ahaayey markuu tujiyey kadib intuu ku soo jeedsaday yidhi maydin maydin kordhiyaa maydin siyaadiya waa nin khamraysan haddana maca daalika isagoo khamriyacab ay og yihiinoo ayay haddana maadaama uu imaamkii dadka tujinayay bay ku daba tukanahayeen lagama goosanayn madhabkaasi waa madhab marka muqarar ah lada asaxaaba waaltaabiciin waasalaf jawrnimada jaa'irnimada iyo fisqigu ma keeno in ruuxa salaadiisuba hadday asaxayso waa lagu daba tukan karaa hadduu markaa yahay ama nin e, madax ah ama uu yahay imaamkii raatibka ahaa ee dadkuba imaamka ka dhigteen markaa isaga ah way ka sii xag jirtaa saas way macanaha sa ha ahaato masaladu salaadu haku gadaashiisa ha ku asaxdo haddana maca daalika haddii la heli karo imaam ka fiican iyadoon dhibaata dhicin in lagu bedasho waa lagu bedelana iyadoon wax dhibaataiyo fitan ayna abuurbin haddii aad heli karto masaajid kaleoo ruux saalixa uu tujiyo ood heli karto inaad isaga wareegtana inaad ka wareegto fiicanta bacdu ala'ima iyo fuqahada qaarkood way karaahaysanayaan fasaqada aimada faasiqiinta gadaashooda in lagu tukado waa karaahay leeyihi karaahadaha laga hadlo laakiin salaadu gadaashooda kuma ansaxayso lagumana daba tukan karo masaladaasa waxay tahay khilaafu madhabi salaf madhabkii salafka waa khilaafsan tahay macana saas weya baabu maa jaa wixii yimid baabuu yahay fii imaamati sabiyi ilmaha yarka imaamnimadiisa wixii ku yimid ah, ilmaha yarka ah ee aan qaan gaadhin sabiga waxaa la yidhaahdaa <coughs> waa ilmaha aan weli qaan gaadhin ah, oo maalan ama da haddii la yidhahdo shan iyo toban aan gaadhin cinda aljumhuur cinda abi xaniifana siddeed iyo toban aan gaadhin abu xaniifa wuxuu leeyahay qaangaadhku waa siddeed iyo toban marka la yidhaahdo da inta ka horraysa haddayuusan ama uusan biyo keenin ama gabadhii caada ku dhicin siddeed iyo toban buu isagu ka hadlaya abu xaniife kamayna qaadanina laakiin waa waa fikirkan hadda reer galbeedka soo ma qaanuunkan hadda reer galbeedka caalamiga ay dhahaan iyago unbaa dadka caalami ka dhigtay wax isku waafaqay ma jire siddeed iyo toban jir baa lagu qaangaadhaa siddeed iyo toban wixii ka yar waa ilmo yar waa carruur baa lagu leeyay laakiin fuqahada intooda kale saddexda imaamka kale waxay qabaan shan iyo toban jir waa xagga da' haddii la yidhaha laakiin ama hadduu biyo keeno raggii ama haweentii caado ku dhacdo ama timaha hoose soo baxaan waxyaaba kaloo lagu waxaa jira lagu qaangaadho saas maaa marka sabiga ilmaha yarkeen qaangaadhin imaam ma noqon karaa waa oo dadka ma tujin karaa can camr bnu salima qaala wuxuu idhi lamaa kaanad markay ahaatee waqcatu lfatxi furashadii maka dhacdadeedii markay ahaatay ayaa baadara way degdegeen kullu qowmin yacni qabiil kasta ama cid walba waxay u degdegtay biislaamihim islaamidooda baadara kullu qowmin way la degdegeen biislaamihim bay la degdegeen yani waxaa laga wadaa diintii bay galeen markiibana wafdi bay direen oo nebiga sal lla alay wasaslam bay u direen waqcatulfatxina waxaa laga wadaa carabtu nebiga sal alla alay wasalam markii hore reerkiisaa la dagaalamay quraysh reer makaa la dagaalamay iyo awbaashtoodii wax uun adugu kulubkaanoo iyaga raacsanaa dagaalkaasi nebiga iyo iyaga sal alla alay wasalam wuxuu dhex socday muddo taqriiban toddoba sana carabta inteeda kale marka waxaa la fiirsanayay maxamed iyo reerkiisa halaysu daayaa la yidhi hadduu ka adkaadana dee markaa war ma yaallo hadduu intuu ka adkaado ma ka qabsado war inooma yaalla ninkaa iskama celin karne halays dhiibo hadday iyagu ka adkaadaon inagaga filanadaanna dee dhibkiisiiba way inaga kaafiyeen carabi marka waxay ka dhursugaysay maka iyo yaa u dambayn doona sanadkii sideedaad markuu nebigu maka qabsaday salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo quraysh ka adkaaday oo carabi maqashay makuu la wareegay maxamed qurayshna waa jabtay sanadka sagaaladee ku xiga waa sanadka la yidhaahdo caamulwufuud sanadkii wafdiyadaa la dhahaa qabaa'ishii carbeed baa soo islaamtay reer walbana wuxuu soo diray wafdi ka socda oo nebiga u yimid qabiilkanagii baan wadnaa islaamnimadoodii waana kan sanadkaa sagaalaad marka camlufuud baa ladhaha qabaaishii baa socota taasuu ka hadlaya marka lammaa kaanad markay ahaatay waqcatu lfatxi dhacdadii furitaanka furashada maka ayaa baadara way degdegeen kullu qowmin qowm kasta biislaamihim bay la degdegeen wa baadara wuu degdegay buu yidhi abii aabbahay qowmii qowmkayguu la degdegay biislaamihim islaamnimadooda intay islaameen buu nebiga sal ly slam u geeyey inay islaameen falamaa qadima markuu soo galay aabbahay oo nebiga ka yimi sal ly slam ayuu qaala wuxuu yidhi warbixin buu siinayaa reerkiibuu yimid oo kasonabiguna ka soo noqday sal lay slam ji'tukum waan idiin imid buu yidhi min cindi nebiyi nebiga agtiisaan idinka imid sal lay wasalam xaqan dhab ahaan nebi dhab ah oo xaqiiqo ah ayaan agtiisa idinka imid buui faqaala markaasaa wuxuu yidhi markaan ka soo tegahayo wuxuu i yidhi oo fariin iyo dardaaran iisoo yidhi salluu tukada salaata kada salaad hebla fii xiini kada wakhti hebla tukada wa salaata kada salaad heblana fii xiini kada wakhti hebla tukada ilan salaaddaa wax walba muhiimsan soo ma wufuuddu markay u timaado maalmo wax yar la joogto waxa ugu muhiimsana lagala hadli jiray tawxiidka iyo salaadda eh. marka salaada salaad hebla wakhtigaa tukada salaad heblana wakhtigaa tukada salaadihii iyo wakhtiyadoodii buu usoo dhiibay tiibuu marka soo gaadhsiinaya faidaa goortii xadarat isalaatu salaaddu markay soo xaadirto wakhtigeedu soo galo falyu'adin ha aadaamo axadukum midkiin ha aadaamo walyaummakum ha idin tujiyo akarukum ka idinku badan qur'aanan xagga qur'aanka wixii un qur-aan aad ka garanaysaan ka idinku qur-aan badan kaasi ha idin tujiyo midna ha idin aadaamo fa nadaruu markaasay fiiriyeen buu duqii markuu soo noqdo reerkii warbixintiisii waa la isfiiriyey marka falam yakun ma uusan ahanin buu ihi axadun ruux akara midki mid badan qur'aanan xagga qur'aanka minnii aniga xaggay aniga camar ah oo wiil yar ah markaa markii laysfiiriye wax i qur'aan dhaamaba waa la waayey buui odayaashii akhyaartii iyo kulli wiilkaa yarka wax qur'aan aan dhaama waa la waayay ayib oo xaggee buu isagu ka keenay ilan tolkii islaanimadooda waaba iska cusubtahaye qur-aankan goormuu bartay wuxuu yidhi limaa kuntu waxaan ahaa darteed atalaqaa mid la kulma oo ka qaata min arukbaani dadka socotada ah. yacani dadka socotadae intay madiine ka yimaadeen nebiga la soo oo qur-aan ka soo maqleen oo qur-aanka socotada jidka maraysa buu ka bowsaday waa wiil yaroo reebaadiyo fahmo furan waay marka bowsigii faraha badnayd ee socotada uu ka bowsanahay baa qur-aan badan u ururay marka qur-aankaintaasaa qur-aanka badan aan ku helay haddiiba laysubareerki waa wiilkan yarkaa wax dhaama mahay ayb faqadamuunii markaasay i hormaryeen buu idhi bayna aydiihim iyaga hortooda na hormar baa layidhi oo na tuji wa ana aniguna ibnu sitti siniina aw sabci siniina ama toddoba jir baan ahay ama lix jir baan ahay buui markaa ayb wa kaanat waxaa ahayd buui calaya kortayda korkayga waxaa ahayd burdatun macawis markaa macwis baan qabaa buuhi kuntu waxaan ahaa buuhi idaa sajadtu markaan sujuudo taqallasat mid faydanta cannii aniga xaggayga macawis yaroo gaaban dee waa dad iska reebaadiyahoo iska gaajaysanoo saxraha isaga noole macawis yaroo gaaban buu qabaa waa ilmo yar marka markaan sujuudo macawistii iska gaabnayde dabadayba ka faydmaysaa buuhi <laughs> marka marka dabadii waa muuqanaysa ayb fa qaalad markaa waxaa tidhi imra'atun haweeney oo min alxayi reerka ka mid haweeney deegaanka iyo qabiilka ka mid ah waxay tidhi alaa maalka iyagoo tujina isagoo uu tujinahay oo kolba dabayshu dabada ka faydayso bay soo martay markaasaa waxay tidhi alaa taqutuuna war miyaydaan asturaynin cannaa xagga naga ista qaari'ikum qaarigiinna dabadiisa maad naga asturtaan war imaamka maad dabada u qarisaanoo dabadu asturtaan bay tii maxaa idinku dhacay ayb fashtarow markaasay ii soo iibiyeen buuhi meeshii baa inta la gurmado wax la isku dardaray ayaa waxaa mara la iisoo gaday qamiis baa la iisoo gaday fashtarow maray iisoo iibiyeen faqatacuu way gooyeen lii aniga qamiisan qamiis bay ii gooyeen qamiis baa loo soo talay markiiba ilan waa imaame famaa farixtu kumaanan farxin buuhi bishayin shay faraxii faraxaygoo kale bidalika alqamiisi qamiiska aan ku farxay qamiiskaasaan ugu farxay weligay shay aan ugu farxmaba arkin buuhi rawahu lbukhaariyu baa wariyey wannasaa'iyu binaxwihi xadiidkaa mid lamida ayuu nasaa-ina wariyey qisadaasi waxay faa'idaynaysaa marka way tusaysaa in isagoo ilmo yaroo lix jir mise toddoba jir ah inuu tolkiis iyo qabiilka tuujin jiray waxaana deliishanaya culimmada qabta ilmaha yarka ah een qaan gaadhin salaadu gadaashiisa waa ku asaxaysaa salaaddu gadaashiisa way ku asaxaysaa dadkana wuu tujin jiraa tujin karaa oo salaatu farad ha noqoto ama sunno ha noqoto waana madhabka imaamu shaafici iyo isxaaq ibnu rahwiya iyo axmed ibnu xambal fii riwaaya saasay qabaan a'imo kale iyaguna waa qabaan inay gadaashii salaaddu ku asaxaysa laakiin way karaahaysanayaan oo waxaa ka mid ah alimaamu thawri malik ibnu anas iyo awsaaci waa karaahiyay leeyihiin laakiin salaaddu gadaashiisa waa ku asaxaysa saas way maanaa abu xaniifa iyo axmed fii riwaaya waxay ku khaas yeeleen ayagu salaaddu hadday sunno tahay caruurtaan qaangaanin dadka ha tujiyeen bay dheh laakiin salaad farada maya ah, oo maxaad u diideen waay aaaariya waxbay cuskanayaan masaladu waxay u xoog badan tahay oo saxiix ku tahay inay dadka tujin karaan haddayba salaaddii saxayaan qur-aankana yaqaanaan taas man ayb wاnasaa'iyu nasaa'i baa wariyay binaxwihi waxaa kaloo deliishada culimmada qabta cawrada asturkeedu rukni ma aha sharطina ma aha laakiin waa waajib salaada dhexdeeda rukni iyo shardi waxaa la yidhaahdaa labadoodaba haddii la waayo shaygay rukniga iyo shardiga u yihiinna waa lala waayaya waajibkana waxay dhahaan waa shay ka tegiddiisa uun dembi ka dhalanayo laakiin ayna cibaadadii la burayn marka qaar waxaa qaba satrulcawra waa waajib ee farad maaha shardina ma aha shawkaani baa hormuud ka amray ah fikradda ayada tanay deliishanaana waxay leeyihiin imaamkan dabadu qaawis mayse maradu ka fayd mayso adeer salaaddaa ka jabi lahayd soo ma salaaddaa ka jabi lahayd maadaama ayna salaaddii ka jabin hadde markaas wax salaaddiisii hadday asaxday shay rukniya shardiga kamuusan tegin jumhuurtu waa khilaafsan yihiin saa soo marnayba oo cawrada asturkeedu waa sharti oo cawrada hadday faydanto salaaddu inay buraysa wa qaala fiihi wuxuuna yidhi nasaa qaala wuxuu yidhi nasaa fiihi riwaayadiisa wuxuu yidhi riwaayadiisa wuxuu ku yidhi can ibni camrin waay can camr ibni salm baan ujeedaa kuntu waxaan ahaa buu idhi aummuhum kuu imaam u noqda wa ana ibnu amaani siniin siddeed sano anoo jira rawa abu daawuud baa wariyey wa qaala wuxuu yidhi abu daawuud fiihi xadiidka dhexdiisa wa ana ibnu sabci siniina ow amaani siniin ah, riwaayaadku waxay isku khilaafsan yihiin ma siddeed sanuu ahaa ma lix sanuu ahaa mise toddoba sanuu ahaa wa axmedu axmedna wuu wariyey xadiidka walam yadkur ma uusan sheegin sinnahu da'diisa riwaayada axmed da'ba kuma soo aroorinba laakiin xadiiska intiisa kalaa ku yimi waliaxmeda axmed waxaa u sugnaaday wa abi daawuuda iyo abi daawuud famaa shahidtu ma aanan xaadirin buu yidhi camr ibnu salima majmacan meel laysugu yimid oo min jarmin qabiilka reer jarmi xaggiisa ka ahaa meel kulanoo laysugu yimid ma xaadirin buu yidhi weligay ilaa haddaan xaadiro kuntu waxaan ahaan jiray imaamahum imaamkoodaan ahay buui ilaa yawmi haada ilaa maanta laga soo gaadho buui hadde lix jir iyo toddoba jir baa imaamnimada loogu dhiibe ma markuu weynaadaa laga qaadanay meel laisugu isugu yimaado reerkaasi isugu yimaado anigunbaa tuujin jiray buui imaamu ah ilaa maanta xilligan aan hadlayo buui manaa ayb riwaayada abu daawuud waxay ku dartay wuxuu yidhi wa kuntu usallii calaa janaa'izihim ilaa yawmi haada janaasooyinkooda iska dhaaf salaadaha kale xataa janaazada salaada janaazada anaa tuji jiray ilaa maanta xadiidkaasi waa xadiid saxiixa sheekh albani caleyh raxmatullah sheekh shucayb alarnaud ziyaadada abu daawuud waa saxiixa iyadana way suganta wa can ibni mascuudin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu uhi laa yaumu alghulaamu wiilku ma tujiyo xataa tajiba ilaa ay waajibto calayhi korkiisa alxuduudu ilaa xuduuddu ku waajibto alxuduudu ilaa xuduuddu ku waajibto ilaa markuu dembi galo xad keenaya xuduudda laga oofinayo ilaa uu halkaa ka gaadhayo oo goorma adee ah waa markuu qaan gaadho waay laanna carruurta yararka ah xuduudii kuma laasimto hadday zino galaan hadday wax dilaan xataa hadday kas wax u dilaan dilkoodu waa khata waa uun dil gaf ah mag unbaa laasimi mooye ma laasimayso wax qisaaso ma laha marka xuduuddu kuma laasimto caruurta yararka markuu qaangaadho unbaa qalinka iyo xuduuddu fuulaysa macnaha marka ibn mascuud aarkiisani wuxuu leeyahay ilmo aan qaangaadhin imaam ma noqon karo wa can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu idhi laa ya'ummu imaaman ma noqdo algulaamu wiilka yari xataa yaxtalima ilaa uu qaangaadho oo uu muxuu ahaay biyo keeno ama uu qaangaadhoba rawhawmaa waxaa wariyey labada aarba alasran baa wariyey fii sunanihi buu ku wariyey ayb aarkaa hore aarabna sunankiisa ma arkin sanadkiisana ma garanayo laakiin aarka dambe ibn cabaas waxaa kaloo soo saaray cabdirazaq fi lmusanaf ibnu mundir fi lwsat sanadkiisuna waa aciif sanadkiisuna waa daciif manaa ayb masaladu marka waxay raajix ku tahay ilmaha yarka hadduu salaadda hagaajinayo qur-aankiina garanayo inuu imaamnimadiisu asaxayso wax diidayana cumuumka nusuusta iyo talaaqa axaadiistan soo marnay imaamada iyadana way soo gelayaan aqra'uhum likitaab illahi iyo halkaana waa soo gelayaan macna baabu iqtidaa'i almuqiimi bilmusaafiri wuxuu baabu yahay iqtidaa'i almuqiimi ruuxa aan socotada ahayn ku xidhashadiisa bilmusaafiri ruuxa socotada uu ku xidho muqiimka waa ruuxa gurigiisa jooga kaasi inuu ku xidho ruux socoto ah oo ruuxii socotadaaba markaa tujinaya can cimraan ibni xusaynin qaale wuxuu yidhi maa saafara ma uusan safrin rasuululahi sala allahu calayhi waalihi wasalam safaran safar ma uusan safrin ilaa hadduu safro sallaa wuxuu tukan jiray ragcatayni laba laba ragcadood xataa yarjica ilaa uu soo noqo hadduuba safar galo salaadaha afar afartoo dhan labuu ka dhigi jiray ilaa safartiisa uu ka soo noqo ayib yacni waana saxo lama hayo nebiga oo socota ah sala allahu calayhi waalihi wasalam oo salaad afar ragcadooda afar tukaday lama hayo axaadiista ku soo aroortayna kulli waa daciif isagoo safar ah oo laba ragcadood ka badiyey lama hayo ayib waase u tegi doona masl khilaafiya wainahu nebigu sal lay slam aqaama wuu nagaaday bimakkata maka wuxuu ku nagaaday zamana alfatxi furashadii maka zamankeedii wakhtigii maka la furtay wuxuu maka ku nagaaday amaani casharata siddeed iyo toban leylatan oo habeen yusallii xaalu tujinaya binnaasi dadka rakcatayni ragcatayni laba ragcadood uu tujinayo ila almaqriba maqribka mooye tabcan iyo subaxa ilaa subax isaga waa laba soo ma ayib isagu labaduu galaya uma kadibna yaquulu wuxuu dhihi jiray nabigu sal lay slam yaa ahla maka ahlu makow quumuu istaaga oo fasalluu tukada ragcatayni laba ragcadood aakhirayni oo kale ah. ukhrayayni ma idiin qoree saasaa sax ah. fasalluu tukada ragcatayni laba ragcadood ukhrayayni oo kale fa innaa annagu qowmun baanu nahay safrun oo socoto eh markuu salaadda ka baxo oo isagu labadiisii tukado dee magaaladii maka dadkii deganaa baa la tukanaya oo ku daba xidhan ayagu marka musaafiriin maaha markuu salaadda ka baxuu dhihi jiray war socotaanu nahay ree makow idinku salaadiinna dhammaystirtoo labadii ragcadood ee kale la imaada ayib waxa wariyey axmed axmed baa wariyay kadalika abu daawuud iyo abu daawuudin ayaalisi iyo bayhaqi intuba way warinayaan sanadkiisuna waa daciif waxaa ku jira in la yidhaahdo cali ibnu zayd ibnu judcaan oo daciifa ku jira ayb meesha uu leeyahay amaaniya cashrata nebigu intuu joogay magaalada maka markuu furtay kadib markuu magaalada furtay intee buu joogay riwaayaadku way isku khilaafsan yahay riwaayadan siddeed iyo tobanka dhahaysa waa riwaaya munkara waa riwaayo daciif ah oon sugnayn maxaa yeele waxay khilaafsan tahay riwaayada fi saxiix ku timid oo ah sagaal iyo toban taasaana ugu xoog badan ayb taasaa u xoog badan waxaa soo aroortay riwaayo dhahaysa iyo lafdi dhahaya sabca casharata toddobiyo toban oo abu daawuud iyo keyrkii baa soo saaray sanad saxiix calaa sharti lbukhaari waxaa kaloo soo aroortay riwaayo kaloo dhahaysa sagaal iyo toban oo bukhaari iyo keyrkii baa wariyay riwaayana amaaniyata casharatay leedahay oo waa tan hadda aan dul joogno riwaayaadkaa saddexdaa oo mid sagaal iyo tobanah iyo mid siddeed iyo toban ah iyo mid toddobiyo toban ah waxaa u xoog badan riwaayada bukhaari ee dhahaysa sagaal iyo toban sidaasuuna rajaxay alimaamu albayhaqi sheekh albani iyo keyrkoodba saasay rajaxayaan oo waxay leeyihiin riwaayada aaaaa ah ayaa waxaan u jeedaa iyo toban beri buu nebigu joogay sal lay slam maka waa goorma waa furashadii xajatulwadaac xajkii u dambeeyeyna waa ka gedisan tahay muddaduu magaalada joogay muddadaa uu marka magaalada joogay sal lay wasalam ee maka intuu furtay uu dhex joogay salaadaha waa gaabinaya salaadaha waa gaabinaya ayib mar kalaa laga yaabaa inuu soo celiyo oo marka laga hadlayo ruux musaafiroo socoto ah oo meel ku hakaday muddana meeshaa joogay safartiisiina ayna dhammaanin meeshana aan degin wakhti intee la-eg buu gaabin karaa salaadda mise weliguu iska gaabin karaa intuu musaafir yahay kitaab baabbaa inoo soo socda iyo kitaab gooniya oo salaadaha gaabintooda uu kaga hadli doono jamcintooda halkaana wuu kusoo celin doonaa saan rajaynaya insha allahu tacala marka nebigu intuu maka joogay xajatulwadaac intee buu joogay markuu furtay intee buu joogay tabuuk markuu qabsaday waxaan ujeeda markuu tegey oo duulaan ku tegay labaatan beri buu magaalada joogay yani waxaan ujeeda uu joogay tabuuk meesha hadda ku taallo oo uu salaadaha jamcinayay wahaa oo gaabinayay markadana saasuu keeni doonaa xadiidkani marka waa daciif wa can cumara radi allahu tacala canhu anahu cumar kaana wuxuu ahaa idaa goortii qadima uu soo galo makata maka markuu soo galo sallaa bihim dadka wuxuu tujin jiray ragcatayn laba ragcadood uma kadibna qaala wuxuu dhihi jiray yaa ahla makata ree makow atimuu dhammaystira salaatakum salaadiinna fa innaa anagu qowmu maanaa dad safrun oo socote eh rawahu maalik waa wariy fi lmuwaa ariiqiisa waxaa ku wariya taxaawi wakadalika waxaa soo saaray cabdirasaaq iyo ibnmundir sanadkiisuna waa saxiix xadiidkaa hore marka xadiidkaa hore sanadkiisu daciifkaya aarkan cumar ibnu khaaab baa lagu xoojin karaa marka xasan wuu gaari karaa taqriiban ayib labadaba waxaa loo keenay xadiiska iyo aarka cumarba in loo deliishado ruux aan socoto ahayn oo magaaladiisii jooga mid musaafiroo socoto ah wuu ku daba tukan karaa oo musaafirku imaam waa u noqon karaa intaas ama masaladaana masale khilaaf ka jira maaha inuu musaafirku imaam noqon karo kan aan musaafirka ahaynna uu ma'muum noqon karayo khilaaf kama jiro waa laysla ogolya cagsigeedaa laysku khilaafsanya oo inuu muqiimku imaam noqdo musaafirkuna ku daba tukado bay bacdu ahli ahlilcilmi ka muransan yihin ayadana murankeedu waa daciif labaduba waa sax warka murtidiisu yani musaafirkuna waa ku daba tukan karaa waana lagu daba tukan karaa saas way maanaa baabu hal yaqtadii ma ku dayan karaa ma ku xidhan karaa almuftaridu midka salaada waajibkaa tukanayaay bilmutanafili mid sunno tukanaya ma ku daba xidhan karaa am la mise maya ah. yacni adiga waajib baad kuu xidhan imaamkaaguna sunnuu tukanaya ma soconaysaa mise ma soconayso saas maana maalan salaatii daraawiixdaa lagu jiraa cishaa timi cishaad gadaal kaga xidhantay ama meehe cishahaba waxayna tujiyeen nin meel kale kusoo tukaday baaynu hormarinay oo markaasuu isaguna sunno tukanaya annagana waajib baan ku daba tukanayna ma soconaysaa mise me macnaha si kale haddii loo yidhahdo waxa weeye imaamka iyo ma'muumku inay niyadoodu isku mid tahay ma shardiba mise midna niyadiisu niyatulfardi bay noqon kartaa ka kalena niyadiisu niyatunafli bay noqon kartaa niyadoo iskhilaafta wax dhiba ma keeni kartaa waa can jaabirin radi allahu tacala canhu ana mucaadan mucaad ibnu jabal kaana wuxuu ahaa yusallii mid tukada maca nabiy nebiga la jirankiisa sal ly slam ayuu tukan jiray cishaaa alaakhirati midda dambe cishaheed ama cishaa alaakhirati cishaha dambe oo cishaheennan hadda nagu soo socda cishaa alulaana waa salaada maqhribka macnaha cishaha ayuu la tukan jiray uma kadibna yarjicu waa laaban jiray jaabir ilaa qowmihi tolkiisuu ku laaban jiray meesha reerkiisa iyo qoyskiisu degan yahay xaafadooda fa markaasuu tujin jiray bihim iyaga tilka asalaati salaaddaa uu nebiga la soo tukaday buu tujin jiray muttafaqun calayhi warawaa waxaa wariyey ashaaficiyu baa wariyey wadaara quطniyu wazaada wuxuu ziyaadiyey daara quطni hiya iyadu salaadan dambe hiya iyadu lahu mucaad tatawucun sunnay u tahay wa hiya salaadaasi lahum ayaga oo dadku tujinayana maktuubat اlcishaa bay u tahay cishaha faradkiisii iyo waajibkiisii u tahay saas maana yani saasuu ku daray oo mucaadina e, sunnu tukanaya dadkan ku taba tukanayana waajibkoodii cishaha ayay ku daba xidhan yihiin ayib sidaa waxaa ku soo saareen lafdiga hiya lahu tatawuc wa hiya lahum maktuubat lcishaa sidaa waxaa ku soo saaray sidoo kale cabdirazaaq fi lmusanaf taxaawi fi mushkil bayhaqi fi sunan xadiid saxiixa weeyaan oo waxaa saxiixiyey sidoo kale shaafici ibn xajar iyo keyrkoodba way saxiixinaya wa mucaad ibni rifaaca halkaa marka xadiiskaasi wuxuu faa'iideynayaa mucaad oo sunno tukanaya inuu dadkiioo waajib tukanaya tujin jiray hadda kolkii uu e, dadka waajibka uu tukanaya e, wadaadka e, sunnaha tukanaya ah. wuxuu tukanayso laba ragcadood maya isagu mm. afar ragcadood oo sunnaa buu tukanaya ayuu israacinaya ayaguna afartii cishaa bay kudaba tukanayaan ah, an mucaadi bni rifaacata can sulaymin sulaym wuxuu ka warin rajulin oo min bani salima sulaymkaama yani waa nin qabiilka reer bani ka dhashay bani salima ka dhashay annahu isagu ataa inuu yimid sulaymku annabiya nebiga inuu u yimid sal lla alay waslam faqaala marka wuxu uhi ya rasuul rasuulka ilaahayow ina mucaada bna jabalin ninka mucaad ibnu jabal la yidhaahdo ya'tiinaa wuu noo yimaadaa bacda maa nanaamu markaan seexanno kadib hadduu soo daaho baa xilli aanu seexanno oon rafaadsannahay ayuu noo yimaadaa adiga agtaadu kusoo daaha wanakuunu waxaan ahaanaa buu idhi fii acmaalinaa shaqooyinkanaga fi nahaari maalinimada maalintii shaqaan jirnaa fa yunaadii bisalaati markaasuu salaadda noogu yeedha fa nakhruju markaasaan usoo baxnaa ilayhi xaggiisa fa yutawilu calaynaa markaasuu nagu dheereeyaa maalintii shaqaan jirnaa waa daallanna wuu iska soo daahayo aduu kula soo tukan hadhowna annagoo daallan iyo intuu noo yeedho oon u nimaadno markaan la tukada maagnu haddana nagu sii dheereeyaa <laughs> waa ku kadeedanahay wey ana laga qabto fa qaala markaasaa wuxu uhi rasuulu llahi sal alay waslam yaa mucaadu mucaadow waa ninkaad garanaysaane salaadda ka goostay wa ah. yaa mucaadu mucaadow laa takun ha noqonin fataanan nin fitnayn badan oo dadka diinta ka fidneeyo diinta ka eriya imaa an tusalliya macii inaad aniga ila tukato wa imaa an tukhafifa ama inaad fududayso calaa qawmika dadkaaga korkooda salaadda ka fududayso labadaa mid samee ama aniga inaad ila tukatood ku gaabsato taaad ila tukatay iyagana ciddii tujinaysa ha tujiso ama inaad aniga ila tukato ayaga markaa markaa hadaad iyaga haddaad haddaad tujinaysana aad u fududayso macanaha ah, u fududayso aadan qiraa'ada ku dheerayn labadaa mid yaa rwa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey waa saxiix liqayrihi sanadkiisu waa munqaic leanna mucaad ibnu rifaaca ma uusan maqlin xadiidkan sulaymka uu ka warinaya muusan ka maqlin ayib maxaa yeele sulaymkan ninkan mucaad salaada ka goosanaya dacweynaya waa kii mucaad nebiga ku dacweeyu yidhi intuu markii hore yidhi waa munaafiq ninka salaada iga goosta waa munaafiq kadibna nebiga u sheegay ninkii waa ka tegoo nebiga u shegay sal ly slm markii lasoo soo gaadhsiyo la yidhi ninkii mucaad wuxuu ku yidhi munaafiq baata nebigu u tegey markaasuu dacwadan u gudbiyey kadibna wuxuu yidhi nebi allow mucaad wuu ogaan doonaa goorta cadowga la kulmo midkanaga munaafiqa ah marka dagaalkii uxud baa markaa soo maalmaha dagaalka uxud markaa la geli doono waay la diyaarinayo ninkaa marka sulaymiga ah ama sulaym muxuu ah reer bani saliima ka dhashay qisadu ku dhacday waa ninka dagaalkiibuu galay isla dagaalkiibuu shahaado ku qaatay marka ninkan ka warinaya mucaad ibni rifaaca la yidhaahdo hadduu dagaalkii uxud joogi lahaa saxaabi buu noqon lahaa ninkan marka dagaalkii uxud buu ku dhintay taabici mucaad ibni rifaac oo kale ma soo gaari karo inqiaacu halkaasuu kaga jira qisada kaleeta ee iyadana ah muxuu ahaayey kayfa taquulu fi salaa su-aashuu nebigu ku yidhi salaadda see dahdaa markuu nebiga u yimid oo la sheekaysanay yuu yidhi salaadda maxaad akhridaa ninkii yidhi waaye laa acrifu dandanataka walaa dandanata mucaad walaakin as'al allaha aljannata waacuudu bihi min annaar ah. war maxaad akhridaa markii la yidhi anugu nuunuudaada iyo nuunuuda mucaad midna waxba ka garan maaye laakiin ilaahay baan janno weydiistaa naarna ka nabadgalaa buui ka magangala ee nebigu yuhi sal lla alay wasaslam xawlahaa nudandin anigii mucaad laftannadu jannadaa iyo naartaa un baanu ilaahu naar naga badbaadi jannana nasii intaanu baanu ag wareegnaabuu nebigu kuyi sal ninkii qisadaa lahaa waa isla hal siyaaq buu xadiidkaasi ku imaanaya saas way maanaa marka mucaad ibnu rifaaca muusan soo gaadhin ninkaas saxaabiga maxaa yeelay uxud buu istishhaaday wbitaali sanadku waa munqaic saas manaa sanadku waa munqaic laakiin xadiidku waa saxiixun liayrihi oo waan soo marnay isagoo saxiixaankai qayrkood ku yaala wuxuu sheekhu yidhi marka waqad yaxtaja waxaa deliishaday bihi xadiidkan bacdu man manaca culimmada qaarkood oo diiday iqtidaa'a almuftaridi bilmutanafil ruux farad tukanaya inuu ku xidhoo ku daydo bilmutanafili mid sunno tukanaya culimmada qabta haddaad farad tukanayso ruux sunno tukanaya kuma daba xidhan kartid culimmadaasaa deliishatay xadiidka oo say u deliishadeen waa la yaab qaala wuxuu yidhi bacdigaasi liannahu yadullu wuxuu xadiidkani kutusaya calaa annahu mataa sallaa markuu tukado mucaad macahu nabiga la jirankiisa imtanacad inay mamnuuc ka noqonayso imaamatuhu imaamnimadiisa inay mamnuuc noqonayso soo ma maxaa yile nebigu muxuu ku yidhi imaa an tusalliya macii inaad aniga ila tukato oo maxaa laga fahmaya marka haddaad aniga ilo tukato ha tujinin iyaga saasay ka fahmeen wa imaa an tukhafifa calaa qawmika laba mid samee ama iyaga tuji oo imaamnimadooda ku gaabso aniga iga maqno ha ii imaanin ama aniga ila soo tuka cishaha oo iyaga isu daa waxaa laga fahmayay markay leeyihiin saa markay say u dhigeen loo loo qaato macnaha saa loo qaato waxaa loo fahmayaa in la yidhi intaad aniga hayla tukato haddana iyaga ha tujini sooma saasaa laga fahmayaabay dheh qaala wuxuu yidhi bacdigu liannahu yadullu wuxuu kutusi xadiidkani calaa annahu mataa sallaa macahu markuu nebiga la jirankiisa tukado imtanacad inay mamnuuc noqonayso imaamatuhu imaamnimadiisu in mamnuuc noqonayso wa bilijmaac waxaa la isku waafaqsan yahay laa tamtanicu inaysan mamnuuc noqonaynin bisalaati nnafli salaad sunnaa in lala tukado macahu la jirankiisa faculima markaa waxaa la ogaaday annahu araada inuu ula jeeday bi hada alqowli hadalkaa fardi inuu ula jeedo si aad istidlaalkan u fahantaan macnuhu waxa waaye laba qodob isa saar qodobka hore xadiiska waxaan ka fahanay bay dhaheen in haddii uu nebiga la tukado uusan qoladan imaam u noqon karin kow ayib waxaa kaloo laysla ogol yahay ruux salaadiisii tukadoo sunno tukanay a soo ma a ya uu salaad sunno ah lagu daba xidhan karo salaadaha sunnadaa inay isku daba asaxayaanna waa laysla ogolaya maxaa soo hadhay marka maxaa loo diidan yahay oo soo hadhay dad farad tukanaya isagoo sunno tukanaya inay ku daba xidhaan maqsuudkuna waa inta taasaa marka xadiiska laga qaadan bay deh ayib wa ana aladii midka kaana ahaa yusallii mid uu tukado macawla jirabkiisa kaana inuu ahaa yanwiihi mid uu niyoodo naflan sunnanimo u niyoodo ayib waxaa imaanaysa marka oo mucaad haddee inuu tujin jiray baa sugnaatay nebigana la soo tukan jiray hadalka qaybtiisa dambe haddaad qabsataanoo ima an tusalliya macii wa ima an tukhafifa calaa qawmika seed dhahaysaan salaaduu tujin jiray waxaan kaga jawaabaynaa bay dhaheen waxaas marka ay noqonaysaa tii uu nebiga la tukanayay baa sunno u ahayd tan uu qowmkiisa tujinaya imaamka yahayna farad waay marka waa salaatu muftaridin waraa'a muftarid ama khalfa muftarid salaadda mucaad uu dadka tujinayo waajibkiisii buu tukanayay ayib tii uu nebiga la tukadayna dee taas sunnay ahayd halkaasay kaga baxeen laakiin waxaa ra'yigaa diidaya axaadiista saxiixa iyo keyrkooda ku sugan saxiixinkai keyrkood oon soo marnay inay ku caddahay oo nebigu yidhi sunnay kuu noqonaysaa midda dambe soo saas ma ra'yigaasi marka waa ra'yi daciif laakiin sheekhu ma qabo laakiin keliya wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo kuu caddeeyo uun xadiiskan see loo daliishaday waa dhici kartaa inuu qabana waa suroobi kartaayo dee waa xambali sheekhu kaaswyaan a'immada xanaabiladu ka mid ah walow muxadis uu yahay imaamu axmedna caleyh raxmat ullahi riwaayaadkiisa waxay qabaan qaar ka mid a in yani waxa weeyaan salaatu muftaridin waraa'a mutanafil karaahu ku tilmaamaya maana waa dhici karta wuxuu yidhi marka waqad ixtaja bihi xadiiskan waxaa xujaystay bacdu man manaca ciddii diiday iqtida'a almuftaridi bilmutanafil qaala wuxuu yidhi bacdigaasi liannahu yadullu wuxuu kutusi annahu mataa sallaa macahu markuu nebiga la tukada imtanacad imaamatuhu imaamnimadiisu inay mamnuuc noqonayso wabilijmac waxaa layslana ogol yahay laa tamtanicu inaysan mamnuuc noqonaynin bisalaati nafli salaad sunnaoo macahu la jirankiisa lala tukado fa culima halkaa waxaa lagu ogaaday annahu araada inuuinuu anahu araada inuu ula jeeday bihada alqowli salaata alfardi inuu ula jeeday amaa tii uu la tukaday soo maaha wa ana aladii kii kaana uu ahaa yusallii mid uu tukado macahu nebiga la jirankiisa mucaad tii uu la tukan jiray nebigana kaana inuu ahaa yanwiihi mid u niyooda naflan sunnanimo u niyooda saasay kutusi waa laakiin say xataa hadalka u fahmeen ma ahee imaa an tusalliya macii wa imaa an tukhafifa calaa qawmika waxaa laga wadaa sida xadiista riwaayaadka kale iyo alfaadda kale caddeeyeen inaad aniga ila tukatood ku gaabsato la tukashada aniga aad ila tukanayso wa imaa inaad ila tukato iyagana aad tujiso laakiin markaa waa daahsan tahaye dadka salaadda u khafiifi soo ma wa imaa an tukhafifa marka waxay ku xidhan tahay haddaad ila soo tukato ood soo daahdo dadkii waa daahsan yihiina salaadda u khafiifi siday u fahmeen marka maaha waxaana caddaynaysaa alfaadda kale ee xadiiska caddaynaya maana ayib masaladaasi marka waa sidaa jamaahiiru ahlilcilmiba marka waxay qabaan inay salaadaasi asaxayso oo adoo waajib tukanaya ruux sunno tukanaya inaad ku daba xidhan karto ayib baabu iqtidaa'i iljaalisi bilqaa'im kii fadhiyey kudayashadiisa ama ku-xidhashadiisa uu ku xidho bilqaa'imi mid taagan waxaa laga wadaa meeshan ruux fadhiya oo cudurdaar la laakin istaaggii buu ku tukan kari waayey marka fadhi buu ku tukanaya imaamkiisuna taagni buu ku tukanaya sidaa ma isugu xidhan karaan waay baabkani wuxuu khaas ku yahay marka kan fadhiya markuu fadhigiisa fadhiga uu ku tukanayo markuu cudurdaar leeyahay ayb laakiin dee hadduusan cudurdaar la'aan iska fadhiisto oo isagoo istaagi kara uu fadhiga ku tukanayo taasi de salaadba ma waxaa laga hadlayaa ruux fadhiya salaadna tukanaya inuu fadhi ku tukadana shareecadu u ogolaatay imaamkiisoo taagan ma ku daba xidhan karaa way can anas radi allahu tacala canhu qaala wuxuu uhi salla nabiyu nebigu wuu tukaday sal lla alay waslam fii maradihi xanuunkiisii dhexdiisa xanuunku ku geeriyoon doono khalfa abibakrin bakrin gadaashiisuu ku tukaday qaacidan xaal uu yahay mid fadhiya nebigu sal alay slam fii hawbin marar ayuu ku tukaday mutawashixan xaal uu yahay mid geeda gashaday bihi isaga tawashux waa kaan soo marnayo waa in marada meeshan shafka ah ama geedada ah la mariyo qayb ka mida kadibna tunka ama garbaha lagu xidho ama lagu laabo ayaa la yidhahda marka isagoo fadhiyu maro noocaasa ku tukaday nebigu waa fadhiyaa waa kici kari waayey abuubakarna waa taagan yahay riwaayadaasi waxay tilmaamaysaa in uu abuubakar imaam ahaa nebiguna gadaashiisa fadhiyay caa-ishana xadiiskeedu waa iskhilaafsan yahay masalada iyada ama abuubakar baa horreeyey oo nebigu gadaal buu fadhiyey miya mise nebigaa horay fadhiyey oo abubakar baa gadaal taagnaa oo dadka sawdka gaadhsiinaya labadaba riwaayadaba way yimaadeen biasaaniid sax bay ku yimaadeen wa caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi salla nabiyu nebigu waa tukaday sal ly waslam khalfa abi bakrin abubakr gadaashiisu ku tukaday fii maradihi xanuunkiis alladii maradkaasoo maata fiihi uu ku dhintay qaacidan isagoo fadhiya ayuu nebigu tukaday sal lay slam rawaahuma tirmidi labada xadiisba tirmidi baa wariyey wa saxaxahumaa wuuna saxiixiyey labada xadii waa saxiix wa masaladaa iyada ah khilaaf kuma jiro eh? rawaahumaa albukhaari maa idiin qoran uh-uh. ma filaya tirmidi baa tirmidi waa ma ka horreeya albukhaariyu watirmidi maa idiin qoran aniga ima qorahay ah, kitaabkaygu wuu khalad badan yahay waxaa ii qoran rawaahumaa aلtirmidiyu wasaxaxumaa marka waxaan umara inu khaladi rawaahumaa wasaxaxaahumaa miya wasaxaxaahumaa saxaxumaa sax wasaxaxhumaa tirmidi baa wax saxiixiya la bukhaari laakiin bukhaari saxiixintiisa waa inuu kitaabkiisa ku keeno ayb masaladaa ku saabsan uu baabka u sameeyey oo ruux cudurdaar leh oo imaamkiisoo taagan ku daba tukanaya isagoo fadhiya khilaaf kuma jiro waa laisku waafaqsanya ayb baabu iqtidaa'i alqaadiri midkii kari karay cala alqiyaami istaagga kari karay oo ku daba xidhay biljaalisi mid fadhiya imaam fadhiya wa annahu asagu kaa istaagga kari karee maamuumkii yejlisu inuu fadhiisanayo macahu imaamkiisa fadhiya la jirankiisuu fadhiisanaya masaladanina waxa weeye waad kari kartaa inaad istaagto balaayo kuma hayso laakiin imaamkaaga ayaan kici karin oo fadhi ku tukanaya aduguse taagni baad ku tukan kartaa waad ku daba xidhan kartaa buu ku yidhi laakiin taagnaan maysida waad la fadhiisan imaamkaaga maadaama imaamkaagu fadhiyo adiguna fadhi baad ku tukan ilaa umaa dadka ugu xoog badnaatid iqtidaau lqaadiri kii kari karay cala alqiyaami istaagga kari karay kudayashadiisa iyo ku-xidhashadiisa biljaalisi imaam fadhiya uu ku daydo ku xidho wa annahu yejlisu wuuna la fadhiisanayaa macahu la jirankiisa ayuu baabuya can caaishata radi allahu tacala canha annahaa qaalad waxay tidhi sallaa wuu tukaday rasuululahi sal lay waslam fii beytihi gurigiisu ku tukaday walxaal huwa nebigu shaakin uu yahay mid sheeganaya shaakin xanuunsanaya way macnaha fa sallaa markaasuu tukaday jaalisan isagoo fadhiya wa sallaa waxaa tukaday waraa'ahu gadaashiisa qawmun rag baa ku tukaday qiyaaman ayagoo taagtaagan fa ashaara markaasuu u tilmaamay ilayhim iyaga salaada dhexdeedii an ijlisuu fadhiista yani wax weeyaan gacantu ugu tilmaamay oo fadhiistu yidhi falama insarafa markuu salaadii ka baxay qaala wuxuu yidhi innamaa jucila waa uun la yeelay alimaamu imaamkii waxa uun loo yeelay oo laydiin hormariyey liyu'tama bihi in lagu daydo un inaad raacdaan oo ku dayataan baa hortiina loo istaajiyey ee faidaa rakaca farkacuu markuu rukuuca rukuuca waidaa rafaca farfacuu markuu soo tooso rukuucda ka soo toosana soo kor noqdoo soo toos waidaa goortii sallaa uu tukado jaalisan isagoo fadhiyana fa salluu tukada juluusan idinkoo fadhiya imaamkiinu hadduu fadhi ku tukanayana la fadhiista ha taagnaanin saas maana ayb xadiiskaasi muxuu ahaayey waa muttafaq adiis buhariy muslim ay soo saareen hadal kama jiro sixadiisa wacan anas radi allahu tacala canhu qaala wuxu uhi saqata wuu dhacay annabiyu nebigu waa dhacay sal alla lay waslam can farasin faras buu ka dhacay fa juxisha markaasaa la diiray shiquhu dhinaciisa alaymani ee midigta ah markuu dhulka ku dhacay dhanka midig baa diirku ka kacay saas way macanaha fa dakhalnaa markaasaanu gallay calayhi korkiisa nacuuduhu annagoo booqanaynaa yaani eh, haraggiina waa ka diirmay lugtuna way murkacatay lugtuna way murkacatay uu istaagi kari waay faxadarat isalaatu salaaddii baa soo xaadirtay fasallaa sallaa binaa markaasuuna tujiyey qaacidan asagoo fadhiya fasallaynaa waan tukannay waraa'ahu gadaashiisaan ku tukannay qucuudan annagoo fadhfadhina falamaa qada asalaata salaadii markuu dhammaystay ayuu qaala nebigu wuxu uhi sal ly waslam innamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi imaamka waxaa loo yeelay in lagu daydo ee faidaa kabara fakabiruu markuu takbiirsado takbiirsada waidaa sajada fasjuduu markuu sujuudana la sujuuda waidaa rafaca markuu kor noqdana farfaxuu soo kor noqdo salaada kasoo tooso yani rukuucda iyo sujuudaba waidaa goortii qaala uu yidhahdo samica allahu liman xamida faquluu waxaad tidhahdaan rabbanaa walaka alxamd waidaa goortii sallaa uu tukado qaacidan asagoo fadhiyana fasalluu tukada qucuudan idinkoo fadhiya ajmacuuna dhammaantiinba fadhiga kula tukada ha istaagina muttafaqun calayhimaa labada xadiisba bukhaari iyo muslim baa soo saaray iyo axmed ayb walilbukhaariyi bukhaari waxaa u sugnaaday can anasinna uu ka warinayaa ana nabiya nabiga sal lay slam surica waa la legday min farasin faras baa laga legday oo uu ka dhacay fa juxisha markaasaa la diiray shiquhu laymaru dhankiisa midigta aw katifuhu ama garabkiisa faataahu markaasay u yimaadeen asxaabuhu asxaabtiisii yacuuduunahu iyagoo booqanaya fasallaa bihi markaasuu tujiyey jaalisan asagoo fadhiya wa hum qiyaamun ayaguna ay taagan yihiin isagu fadhi buu ku tukanayaa ma kici karo iyagiina istaagoodii bay daysteen oo kula tukanayaan falammaa sallama markuu salaamo naqsoo salaadii ka baxay qaala wuxuu yidhi innamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi imaamka waxaa loo yeelay in lagu daydo ee faidaa sallaa qaa'iman hadduu istaag ku tukanayo fa salluu tukada qiyaaman idinkoo taagtaagan wain sallaa hadduu tukanayo qaacidan isagoo fadhiyana fa salluu tukada qucuudan idinkoo fadhiya la fadhiista ayb weli axmeda axmed waxaa u sugnaaday fii musnadihi uu ku warinaya qaala wuxuu yidhi xadaanaa yaziid ibnu haaruun can xumayd xumaydin awiil waay can anasin wuxuu ka warinayaa ana rasuula allahi sal lla lay rasuulka infakat inay murkacatay qadamuhu gomadiisu infaka waxa lugta kala baxda waay jabka ma aha laakiin way kala baxday way way way murkacatay faqacada markaasuu nebigu fadhiistay fii mashrubatin qol sare oo lahu isaga u sugnaaday mashruubada waa qolka waa qurfada ama qolka weliba midka yaro korreeya la dheh mashruubadaasoo darajatuhaa jaranjaradeedu min juduucin ay tahay geeda timira salkood yacni waa meel qol sare oo kor u dhisan darajkana waxaa la yidhaahdaa waa jaranjarada lagu fuulayo geeda timira salkoodoo laysku aadaadiyey baa daraj u ah ama u ah ama jaranjaro u ah faataahu waxaa u yimid nebiga asxaabu asxaabtiisi baa uudi macuuduunahu iyagoo booqanaya fa sallaa bihim markaasuu tujiyey qaacidan isagoo fadhiya wa hum qiyaamun iyaguna ay taagan yihiin falamaa xadarat isalaatu lukhraa salaadii kale ee taa ku xigtay markay soo xaadirtay ayaa qaala lahum nebigu wuxuu ku yidhi i'tamuu biimaamikum imaamkiinna ku daydo raac fa idaa sallaa hadduu tukado qiyaaman mid taagan isagoo ah fa salluu tukada qiyaaman idinkoo taagan waidaa sallaa hadduu tukado qaacidan isagoo fadhiyana fasalluu tukada qucuudan idinkoo fadhiya xadiidka axmed sanadu waa saxiix calaa sharti shaykhayn ayb asaguna macnahaasuu faa'iideynaya wacan jaabirin radi allahu tacala canhu qaala wuxu uhi rakiba wuu fuulay rasuulu lahi sal lla lay farasan faras buu fuulay bilmadiinati magaalada madiina fasaracahu markaasuu lagday wuu riday faraskii baa nebiga riday calaa jidmi nakhlatin calaa jidmi nakhlatin geed timir asalkii buu ku riday saas maanaa jidmiga waa asalka geed timir asalkiibuu ku tuuray geedkiibuu nabigu ku dhacay jirridiibuu ku dhacay fanfakat marka waxaa fakatay kala fakatay ama murkacatay qadamaahu labadiisii gomadood riwaayadku waxay u badan yihin hal gomod ahy qadamuhu ma idin qore saasaa sax faataynaahu waanu u nimid kitaabkan inaad ku baraarugtaan baa fican yacni kan nushadan anigaan haysto waa muxuu ahaay nusqada oo ninka la yidhaahdo maxamed subxi xasan xallaaq oo saddexda mujalad ka kooban aad bay u khaladaad badantah tabcada aniga aan haysto way khaladaad badantah haddaan lagu baraarugin marka mxuu ahaaye faataynaahu nacuuduhu nabigaan u nimi sal lay slam annagoo booqanayna fawajadnaahu waanu u fawajadnaahu waanu helay fii mashruubatin qol saro oo licaa'ishata u sugnaaday yusabixu isagoo sunaysanaya jaalisan xaal uu fadhiyo fadhi buu ku sunnaysanaya faqumnaa markaasaanu istaagnay khalfahu qadaashiisa fa ashaara markaasuu tilmaamay ilaynaa annaga wuxuu noo tilmaamay fadhiista faqacadnaa markaasaanu fadhiisannay falamaa qada salaata salaadii markuu dhammaystay buu qaala nebigu wuxuu yidhi idaa salla alimaamu imaamku hadduu tukado jaalisan isagoo fadhiya fa salluu tukada juluusan idinkoo fadhiya waidaa goortii sallaa uu tukado alimaamu imaamkii qaa'iman isagoo taaganna fa salluu tukada qiyaaman idinkoo taagan walaa tafcaluu hana samaynina kamaa yafcalu ahlu faaris ree faaris siday sameeyaan oo kale bicudamaa'ihaa kuwooda waaweyn siday ku sameeyaan oo kale ahlu faaris waa imberaatoriyadii furus ee majuusta ahayd waa marka waxay samayn jireen dadku ninka oo oo oo ama diin ahaan raggooda waaweyn ama madaxda ah asaga waa fadhiisanaya kursigiisa ama carshigiisa ama sarirtuu ku fadhiisanaya dadkuna istaan bay ku jiraan waa taagnaanaya raciyadda ama dadka meesha soo galay fadhi looma ogola saasay u taagnaanaya asagana waa fadhiisanaya marka ha yeelina dhaqankaasi waa dhaqankii majuusta waa yani waxa weeye imaamkii oo fadhiya iyo dadkii oo taagtaaga ayib macnahaasay tilmaamaysa rawaxa wariyay abu daawuud baa wariyey wakadalika muslim iyo annasaa way soo saareen ayb axaadiistaasi waxay tilmaamaysaa haddii imaamkaagu fadhi ku tukanayo inaad fadhiisato sidaana waxaa qaba oo maray alimaamu axmed isxaaq ibnu rahwiya awsaaci ibnu lmundir daawuddin الظaahiri iyo ahlu daahirka intoodii kale ayaa maray bal ibni xasmi wuxuu ka soo guriyey usayd ibnu xudayr iyo jaabir bnu cabdillaah iyo abu hurayra markaasaa wuxuu yidhi laa mukhaalifa lahum yucraf fi الصaxaaba cid saxaabadoo khilaafsan lama hayo buu ragga ayaga saas man ayagana asaaniid saxiixay kaga suganta sidaasay marka qabaan a'immadaasina sidaasay mareen ayb culimo kale oo uu ka mid yahay imaamu shaafici abu xaniifa iyo qayrkood waxay leeyihiin ma ahe lala fadhiisan maayo imaamkaagoo fadhiya adiga taagni baad ku tukan oo ah. axaadiistan maxaad kaga jawaabaysaan baa la yidhi waa axaadiis cadcade la fadhiistaa la yidhi waxay kaga jawaabeen jawaabo aan aan aan ahayn kaafi ahayn ama aan muqnic ahayn waxaa ka mid a ah, waxay yidhahdeen axaadiistani waa mansuukh oo waxaa nasakhay nebiga sal lla alay slam markuu dhimanayay sal lla lay waslam fadhi buu saxaabada ku tujinayey saxaabaduna way taagnaayeen isagana wuu fadhiyey soo ma marka qisadaasi way dambaysay oo markuu geeriyoonayay bay ahay dhacdadanina way horraysay naskhi baa ku jirayne waa la bedelay xukunkaad ka hadlaysaanba ayib qaarkood takhsiis bay sheeganayaano waxay leeyihin nebigii khaas ku ahay in imaamkoo fadhiya lala fadhiisto nebigii khaas ku ahay ummadda uma taalay dheh qaarkood ayib qaarna waxay leeyihiin me in lala fadhiistaayo amarku waa nadbi waa sunnanimo mooye waajib maaha jawaabo noocaasay ka bixiyeen wasawaabu waxa weeye sida imaam axmed uu maraya caleyh raxmat ullah labada xadiid waa la waafajin karaa sida laysku waafajiyeyna waxaa u fiican in la yidhaahdo kuwan uu nebigu imaamkiina la fadhiista yidhi waa caam waa xukum caam ah ummaddii buu nebigu kula hadlayaa sal alla alay waslam ayib xugumkaa isaga ah wuxuu imaam axmed leeyahay waa marka imaamkaagu salaadda ku bilaabo fadhi haddii imaamkaagu markuu salaada bilaabayo uu fadhi ku bilaabo la fadhiiso xadiidkan caaisha ee ku saabsan xanuunkii nebigana sal ly wasalam wuxuu ku saabsan yahay haddii imaamkii oo salaadda taagni ku galay xaalad fadhiisiisa intay ku timid salaadda dhexeeda hadduu fadhiisto lala fadhiisan maayo taagnidaadaad wadanaysa adugu oo maxaa yeeley nebigu salaadda dhexduu ka soo galay soma abubakar baa dadka tujinaya salaadiioo lagu jiruu nabigu fadhi ku yimid soo fadhiistay soo ma markaa lala fadhiisan maayo xaaladaasoo kale laakiin hadduu imaamku salaada fadhi ku bilaabo waa inay ma'muumiintu fadhiistaan sidaasaa labada xadiis ku waafajiyey imaamu axmed caleyh raxmat ullah waana ra'yi ay bacdu lmuxaqiqiin rajaxayaan haddii labada xadiid la fiiriyo xadiidka caaisha ee ku saabsan nebiga geeridiisii alfaadiisu way iskhilaafsan tahay saan soo sheegnayba oo qaarna abuubakar bay imaam ka dhigayaan inuu imaam ahaa qaarna inuu nebigu imaam ahaa bay ka dhigayaan laakiin xadiiskan kale ee la fadhiista imaamkiina dhahaya isagu riwaayaadkiisu isma khilaafin haddii marka la yidhahdo ama dhinac tarjiix ama dhinac iswaafajin labaduba way suroobi kartaa laakiin marna waxaan macquul ahayn in la yidhaahdo axaadiistan oo dhan ha la wada tuuro kaa uun xilligu xanuunsanaya ku saabsan oon ha la qabsado taasi waxa weye walow imaam shaaficii keyrka ay marayaan haddana waa ra'yi axaadiista qaar ka mida ka tegaya wa naskiguna ma sugna naskigu wuxuu u baahan yahay daliil cad buu u baahan yahay wakadalika takhsiisku laa yusaaru ila takhsiis ila bidaliil masalada murtideedu waxay imaanaysaa imaamku hadduu fadhi salaada ku bilaabo waa in lala fadhiisto saasaa daliil ahaan xoog badan haddiise laakiin dhexda uu ka fadhiisto oo isagoo ina tujinaya taagninugu tujinayay fadhigu dib dhexda kaga yimaado cudurdaar ku yimaado markaa lala fadhiisan maayo dadku way taagnaanayaan isaguna fadhigiisu salaada ku dhammaystiraya saasay labada xadiis ugu imaan karaan hada wabilahi towfiiq wsal allahuma wslm cala nabiyina mxamed wala ali w saxbi wslm